alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaynu dhexda kaga soo jirnay kitaabkii alcaqiidat alwaasitiya waxaa inoo soo dembeeyey musanifku raxmatullaahi caleyhi inuu ka soo hadlay asxaabtii nebiga sala allahu caleyhi wasalama ahlu beytkii nebiga sala allahu caleyhi wasalama ahlu sunna mowqifka ay ka qabaan asxaabtii nebiga cadaaladooda fadligooda say u kala sarreeyeen iyo maraatibtooda wixii nas nasgooniyuhu uu sheegay janno in looga markhaati kaco sida alcasharatulmubasharuun oo kaleeto iyo khilaafada abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali say u kala horreeyeen fadlinta fadliga abuubakar ugu fadliga badan yahay ummatulislaam ummaddii nebi moxamed sal alla alih wasalam cumar uu ku xigo cuhmaan uu ku xigo calina uu ku xigo waxa weeyaan saasay u kala fadli badnaayeen waxaa inoo soo dembeeyey cali bni abi aalib iyo cuhmaan khilaafadooda iyo labadooda fadligooda inuu farqi u dhexeeyo oo labadooda kee fadli badan ahlu sunnuhu ay ku kala aragti duwanaayeen laakiin hadday noqoto khilaafada horeynteeda inay arrinkaasu qofka mukhaalifka ah ee ahlu sunno ku khilaafo oo le cuhmaan baa laga horreeyey oo cali baa horreeyey hawshaasi ay tahay howl tadliil iyo baadinimo loogu xukumayo waxaa inoo soo dambeeyay oo kale aan soo qaadannay ahlu ahlusunnu inay jecel yihiin ahlu beytka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ahlu beytka rasuulka inay jecel yihiin isla markaba waxaa isweydiin kartaa ahlu beytkaasaan u jeclaaday yey yihiin waa kuwama ahlu beytka culummadu aqwaal bay isugu khilaafsan yihiin ahlu sunnaha ah qeybi waxay leeyihiin waa dadka ay sakadu xaaraam ka tahay inay qaataan dadka ay zakadu xaaraam ka tahay inay qaataan markay yidhaahdo bay haddana waxay isku sii khilaafayaan yey waa yahay xaaraam ka tahay zakada inay qaataan qolyo waxay leeyihiin waa banu haashim iyo banu mualib oo wada socda qolyana waxay leeyihin waa banu haashim keliah ra'yi labaad baa wuxuu leeyahay aalu beytka rasuulka sala allahu calayhi wasalama waa xaasaskiisii iyo duriyadiisii aalubeytka rasuulka oo la jeclaanaya waa kuwa ra'yi saddexaadna wuxuu leeyahay dad asxaabulkisaa loo yaqaano xadiis goonii uu ku soo arooray qolyihii go-ah oo nebigu go uu wada huwiyey cali iyo faatimo oo dee faatimona nebigaa dhalay sala allahu calayhi wasalama calina waa ina adeerkiis faatimona waa qabay iyo labadii wiil oo ay dhaleen oo xasan iyo xuseen culummada qeyb ka midii ah waxay leeyihiin alubeytku waa intaas oo keli ah qaar ka midii ah waxay leeyihiin ummadda nebi moxamed oo nabi moxamed raacsiisan sala allahu calayhi wasalam ilaa qiyaami saacati laga gaaro aalubeytkii rasuulka weeye qolyana waxay leeyihiin maya aalubeytku waxa weeye waa ummatu moxamed inteeda adqiyada aha ilaahi ka baqda intaba nusuus ayaa ku soo aroortay shaki kuma jiro baabu zakaat markii la joogo banuu hashim iyo banu mutalib inay yihiin intaba kii la yidhaahdo waxaa la rabaa aalubeytkii rasuulka in laga warqabo sala allahu calayhi wasalam weliba khaasatan kuwa zakadu ay xaaraamta ka tahay in si gooniya looga warqabo xalow waxaynu soo qaadanay dardaarankii nebiga ehelka ahlu sunna inay u ilaalinayaan oo xadiidkii qadiiri khum qadiiri khum waa laba is laba shayoo isa saaran weeye qadiir iyo kham khum marka waa meel ku taalla khumtu maka iyo madiino dhexda waa ismu makaan diirkuna waa meel biyuhu ay biyo mareen ahayd biyo ay marayeen weeye nebigoo socoto ahayoo meeshaa degay ayaa inta maalin saxaabada u khudbeeyoo la hadlay ayuu aalubeytka kala hadlo wuxuu yidhi ka warqaba xuquuqdoodoo ilaaliya shiicadu meeshaas qeyb ka mid a ah raafidada oo kaleeto quluubay ku sameeyeen waxay yidhaahdeen nebigu xadiidkan wuxuu ka hadlayey caliyu bna abi aalib inuu yahay macsuum wilaayada isagu uu iska leeyahay wixii ka dambeeyo abubakar iyo cumar iyo cumaan iyan ay afduubeen oo bahasha dhaceen hagkaasay kala dhaceen oo bahasha waay meelaysan jirin bay u dhigeen saxna ma ah ahlubeytka rasuulka in la ixtiraamo la qadariyo la weyneeyo wakhti kasta iyo meel kastoy joogaan ayuu xadiidku ka ahlubeytku nebiguna ambiye ma ah waa dad caadi ah dadka muslimiinta ay kamid yihiin laakiin ixtiraam gooniyu uga leeyihin sidaa ogeed baa ibnu taymiya wuxuu maraya ah xataa ixtiraam saxaabada nebiga kasii badan bay leeyihin bu ahlubeytka rasulka sal alay waslam oo gooni ah ka gooni ah kii saxaabada ayay mudan yihiin buu wa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama lil lilcabaasi cabaas buu wuxuu ku yidhi camihi rasuulka adeerkii ahaa cabaas ibnu cabdilmualib waa rasuulka adeerkii walxaal qad ishtakaa uu u ashtokooday oo uga sheegtay ilayhi nebiga xaggiisa anna bacda qurayshin quraysh gabal ka mid ah yajfuu inay goynayaan bani haashimin reer bani haashim oo ay xoogaha si qallafsan iyo kakanaana ula dhaqmaan ayuu cabbaas ka sheegtay uu yidhi adeer haddaynu reer bani haasham nahay qolyaha quraysheed qaar ka mid ahaa taa nugu hayo oo na dhibaataynayo na goynaya fa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama waladii macbuudkii baan ku dhaartay iyo allihii nafsii naftaydu biyadihi gacantiisii ay ku jirtaye laa yu'minuuna rumayn maayaan xaqa xataa yuxibbuukum ilaa ay idin jeclaadaan waa quraysh iyo dadkoo dhan lillaahi ilaahi dartii ay idiin jeclaadaan iyo wali qaraabatii aniga xigtadayda aada xigtada ila tihiin darteed ilaa ay idiin jeclaadaan wallaysan iimaan saxa yeelanayn oo kaamila iimaankooda nuqsaan baa ku jirta sidaa awgeed qofka aalubeytka qofkii dhiba ee dee dhibtu hadday tahay aalubeytkii qof ka mida ah inaad xuduud duniya isku khilaafteen oo ku kala aragti duwanaateen oo taa uu kugu dhibsay ma waxa laga hadlayo waa waxyaalo kaleeto wixii diin ku saabsanoo kale qofku haduu u dhibo dee ku gaaloobaya qof muslim ah oaad diin ahaan u dhibaysid adayba diintaada dhaawac markaa kusoo gaaraysa xadiidkan axmed baa wariyey culammada qaar ka midana dacfi ayay ku sheegaan laakiin macnihiisu waa sax aalubeytka rasuulka ilaa dar ilaahay aad u jeclato muslimiinta ah rasuulkana aad ku ixtiraamtid qaraabadii rasuulka inay yihiin xuquuq gooni aba shareecadu siisay oo xataa qaniimada khumuskeediibaa liy waxa laga siiyo wa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama in allaaha alle istafaa wuxuu doortay bani ismaaciila ree bani ismaaciil buu doortay waa nebi ismaaciil dadka ku abtirsanaya wastafaa wuxuu ka doortay min bani ismaaciila ree bani ismaaciilla kinaanata qoyska kinaana la yidhaahdo ayuu ka doortay wastafaa wuxuu ka doortay alle min kinaanata ree kinaanana qurayshan quraysh buu ka doortay wastafaa min qurayshin qurayshna ilaahay wuxuu ka doortay banii haashimin ree bani haashim wastafaanii anigana wuxuu iga dhex doortay min bani haashimin reer bani haashim baana ilaahay si gooniya igala soo dhex baxayoo kitaabka igu soo dejiyo oo rasuulka iga dhigayoo diintayda uu ka dhigay diin caalamiyaho khalqigoo dhan insi iyo jinba loo soo diray macnaheedu marka waa maxay waa fadliga ay leeyihiin aalu beytka rasuulka sala allahu calayhi wasalam weliba khaasatan reer bani haashim ilaahay baa doortoo si gooni o quraysh dhexdeeda uga doortay fadliga nebigeennu leeyahay iyo fadliga bani ismaaciil ay leeyihiin iyo fadliga bani kiraana intaba ayaduna xadiidku wuu ina tusinayaa wayatawallowna waxay ehel ka dhiganayaan waa ahlu sunnahe aswaaja rasuulilaahi rasuulkii alla xaasaskiisa sala allahu calayhi wasalama ummahaati lmu'miniina mu'miniinta hooyooyinkooda ahaa wa yu'minuuna waxay rumaysan yihiin ahlu sunne biannahunna xaasaskii nebigu aswaajuhu nebiga xaasaskii inay yihiin iyo afooyinkii fil aakhirati aakhiro dhexdeedana xaas ugu noqonaya khusuusan weliba gooni ahaan khadiijata khadiijo oo kaleeto iyo eh, khadiijataha khadiijo uma akhara awlaadihi owlaaddiisa badankooda hooyadii dhashay wa awala man ruux kii ugu horreeyey oo aamana rumeeyey bihi nebiga sala allahu calayhi wasalama oo wacaadada garab u noqday hu nebiga calaa amrihi arrinkiisa iyo waxyiga alla meelmarintiisa kaalmo ugu noqday wa kaana waxaa u sugnaaday lahaa ayada minhu nebiga xaggii sala allahu calayhi wasalama manzilatu boos alcaaliyatu ee sarraysa iyo wasidiiqatu rumbadantii bintu sidiiqi rumbadana gabadhiisa ahayd waa caysha abubakar allatii taasoo qaala uu yidhi fiihaa ayada arrinkeeda dhexdiisa annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama fadlu caa-ishata caa-isho dheeraadkeeda cala annisaa'i hablaha iyo haweenka dushooda ay wax dheer tahay ka fadli thariidi kibista iyo waxyaalaha la midka ah oo hilibka lagu daray dheeraadkooda weeye calaa saa'iri acaami cuntada inta kale ay dheer yihiin calaa saa'iri tacaami cuntada inta kale uu dheeryahay musanifku halkan wuxuu kaga waramay markuu saxaabadii nebiga ka soo waramay gaar ahaanna alubeytkii nebiga uu ka soo waramay haddana si gooniyuu wuxuu uga hadlay xaasaskii nebiga sal alla alayh wasalam wuxuu musanifku tilmaamay dhowr qodob kow ahlu sunna waxaa lagu yaqaan xaasaskii nebiyulaahi maxamed uu ka dhintay weli iyo sokeeyey ka dhigtaan iyo xigaal waa kow waxay aaminsan yihiin inay yihiin hooyooyinkii mu'miniinta sida qur-aankaba alla ku sheegay waa labo saddex waxay rumaysan yihiin inay nebiga siday dunyada adduunyada xaas ugu ahaayeen xaasas aakharana ay jannada la gelayaanoo xaas ugu noqonayaan afar wuxuu si gooniya usii sheegay ahlu sunno karaamo iyo maamuus ayagoo xaasaskii nebigoo dhan u haaya il gooniyahay ku fiiriyaan khadiijo khaasiyo gooniya ayay lahayd kow ubadka nebigu uu dhalay iyo owlaadiisa badankooda ayadaa dhashay bal toddoba ilmood buu dhalayo dee mid mooyaane inta kaleba ayadaa dhashay gabdhihiisa faatimo iyo zaynab iyo umu kulhuum iyo ruqaya iyo waxa wiilashii cabdulaahi iyo qaasim lixdaba ayadaa dhashay wiilkii ibraahim ahay oo maariya alqibdiya u dhashay mooyaane inta kale ayadaa dhashay qofkii ugu horreeyey oo nebi muxamed rumeeya cala aliطlaaq rag iyo dumarba marka la isku daro waa khadiijo qof muslima ah, ummatulmuxamed ah oo khadiijo nebi moxamed ka horrumeeyey ma jiro sal alla alayh wasalam intaa keliya ma ahayn inay intay islaamnimada qaadatay gurigeeda iska joogtay keliya ma ahayn waxay nebi moxamed garab ugu noqotay hadday tala noqoto iyo tusaale hadday noqoto maal intaba diinta nebi moxamed hadday noqoto waxa weeyaan daryeel kaleeto intaba nebi moxamed garab bay ugu noqotay waad garanaysaan markii ugu horreysay oo nebigu waxyuu ku soo degay malaku jibriil dhowrka jeer uu ceejiyey uu u yimid uu yidhi iddada iddada intaysan wax kala qaban horta asagii bay dejisay ilaahay ku dullayn maayay tiri garabkaaga ilaahay ka bixi maayo qaraabadaada xidhiirisaa martidaad soortaa masaakiintaad caawisaa dadku waxyaalaysan haysan baad u keentaa marka waxyaalahaasoo dhan waxay keenayaan inuusan ilaahay garabkaaga ka bixin markay nebiga dejisay ayay haddana tiri ina keen lanna nebiga dhibbaa haysato wuxuu dareemayaa cabsi buu dareemayaa asagaana u sheego wuxuu ku yidhi laqad khashiitu calaa nafsi waxa maantaan arkay iyo silca maanta aan soo maray lafahaygaan u baqayb malkujuriil dee cid iska dhicin karta lix boqoloo garab buu leeyihi la sheegaa qolyihii qowmuluud lixdaa boqol hal garaboo ka midoo ah dhulka ay ku fadhiyeenoo dhan ku rujiyey markaasuu qaada marka intay kaxaysay waxay u geysay nin kiristaan ah xagga nasabka iyo dhalashada marki la yihahdo waa nin quraysheed oo ayada xigtay iyo qaraabe ay yihiinoo qurayshiyuu ahaa laakiin mabdaiyan iyan markii la yihahdo mushrik wataniya ma ahaynoo carabtii meeshaa deganayd uu ka duwanaayo nin kristaanoo wuxuu ahaa diintii kristaanka intuu shaamiya halkaa tagay soo qaatay oo diimihii wax ka yaqaano hore waraqatu bnu nofal baa la ohan jiro waa yeelah bal wiilkaan dhagaysay tiri adeerkaad u tahay wuxuu sheegayo markaasuu adeer maxaad aragta nebigaa u warramay marka saasaa lai ceejiye haddana waa lai ceejiye haddana waa lai ceejiye naftayda markaan u yabaa laysii daayey markii dambe akhri baa la yidhi sana markaasuu ciddaa kuu timood aa sheegaysid waa khayrwadihii nabi muuse uu imaan jiray oo ambiyadii kaa horraysay waxyga u keeni jiray waa mulku jibriil allah haddaan noolaan lahaa maalinka reertolka ay ku saarayaan oo aan dhallinyaro xoog la ahaan laha maanta shay baaban ahaye waan ku taageeri lahaa oo garabkaagaa noqon lahaa markaasuu nebigu yidhi oo miyay isaarayaan markaasuu ha maba jiraba qof xaqa aad la timid la yimid asagoo kaleeto ilaa walala colaytama dad waxaa jira xaqaba aan la tusinba oo mar allaala markay xaqa arkaan la dagaalamaya ayb khadiija markaa nabigana waa dajisay ciddii ay islahayd hawshaan ayadaa waxbay ka garanaysaana nebiga waa u geysay sala alayhi caleyhi wasalam sidaa ogeed intuu qabay khadiijo oo noolayd hal qofoo dumara kalena laba guursan waxay xadiida ku soo arooray fi saxiix caa waxay tiri aad baan uga masayri jira suu nabigu u sheeg sheegi jiray khadiijo ogow khadi caa marka lala aqalgalayo nebigu u guursanayana khadiija ma noolayn waa horay dhimata ayadoo aysan iskuba soo gaarinba aqalgal iyo reernimo ayay ka masayrtay waxaa masayrka keenaya waxaa weeye mar walba nebigu waa sheeg sheegi jira khadiijo hawsha baa ka badbadatay marka maalinka dambe tir waxaan ku weydiinayaa islaam waa yeelho waa hora dhimatay oo qowlaladii iyo camankii caddaadeen oo sugunta corcoorka waxaan ohan jiray dhimatay waa maalin walba uun hadal hayo oo ku hayee waxaan ilaahay kugu bedelay miyaadan arkan bay tiri intay gacmaheeda badnaa tustay ma walba khadiijo adigu ku hayo aad moodaysa dad kaleba inaadan lahayn soo ma bay tiri wax ka khayr badan ilahay uu kugu bedelay laba waxyaalood baa nebigu isku dara horta aad buu hadalkaa uga gubto uga xanaaqa nebigu sal alla alih wasalam qodobka labaadna wuu dhaartay wallaahi maa abdalani illaahu khayran minha bi ilaahi baan ku dhaartaya khadiijo qof ka khayr badan inuusan ilaahay igu bedelinbi markay hadalka nabigana dhegaysateen xaaladda nabigu uu marayo inuu hadalkaa ka xun yahay ay ku hadashayna ay aragtay baytnebi allow sakir cafi mar dambe khadiijo iyo afaaraheeda iga maqli maysida halkaasay beri iga noqonaysaaye nabiyulahi maxamed sakir cafi waa kaa xanaajiyey meel lama galaayaan galay marka iga raali noqo khadiija marka qoftaas dhan bay u dhashay markay dadku ku gaaloobeen bay rumaysay xoolahooda markay u diideen bay kuweedi waxa weeyaan dadku u diideen bay kuweedi ku garab siisay meel goonihi kaga taali sida awgeed bay culammadu waxay ka hadlaan khadiijo markuu ummahaatulmuminiin ibnu taymiya sheegay guud ahaan buu caaisha iyo wuxuu gooni u sheegay khadiijo muxuu u sheegayaa culammada ahlu sunnaha waxay isku khilaafsan yihiin labadooda kee fadli badan qolyo waxay yidhahdaan khadiija fadli badan oo dee nebigaaba yidhi wallaahi maa abdala illaahu khayra minha qolyana waxay leeyihiin caaishaa fadli badanoo dee nebigaaba yidhi haweenka waxayba dheer tahayba sida ariidka waa jabaati iyo hilib iyo inta la isku jarjaray carabtu aad u jecel yihiin cuntada kale suu uga macaan yaho uga fiican yahay oo carabtu uga fadilaan bay ayana haweenka waxu dheerta ibnu teymiya marka waxaad moodaa labadii qowl buu jamcinayaa wuxuu leeyahay xaggii waayihii horeeto oo islaamku qariibka ahaa oo uu bilowday iyo waxa weeyaan garab istaaggii iyo maalka inay ku taageerto khadiija dhankaa ku fadli badan iyo saabiqyadaas dhanka markii dambeeto islaamku baahay inay islaamka faafiso oo aqoon-yahamad noqoto oo dadkii sunnadii guryaha nebiga ka jirtay dadka ay barto iyo wax badan oo ka daahsoonaa caaishaa dhankaana ku fadli badan marka waa arin nisbiya fadligu marka labaduba waa fadli badan yihiin waa xaasaskii nebiga sal alay slm labadaba nebigu waa jeclaa kulligoodna wuu jeclaa labaduba waa ahlu janne xaasaskii nebigeena jannada ku noqonayaan alayhi salaatu wasalaam ayib labadaa xaas uu marka si gooniya u sheego caaisha bintu abibakar iyo khadiija bintu khuwaylid ayuu sheikhu si gooniya u sheegay kulligoodna ahlu sunne karaamo iyo maamuus bay u hayaan xaasaskii nebiga inay yihiin ahlu fadli yihiin wanaagsan yihiin waxyaalaha ay kaga duwan yihiin weeye dawaa'ifta qaar ka mid a kuwo gaalaysiiyey iyo kuwo wax ka sheego oo xataa cirdigooda meel kaga dhacay iyo caruurtii nabiga xataa kuwa wax ka sheegay kulli ahlu sunna waa khilaafsan yihiin ahlu beytkii rasuulka sal alla alay waslam hadday carruurtiisa yihiin qaraabadii xigtada reer bani cabaas iyo waxa weye banu haashim iyo hadday banu banuualib iyo hadday yihiin xaasaskii nebiga iyo kulli ixtiraam iyo maamuus bay u hayaan wayatawallowna waxay ka weli dhiganayaan iyo xigto aswaaja rasuulilaahi rasuulka alle xaasaskii sala allahu calayhi wasalama ummahaati lmu'miniina mu'miniinta hooyooyinkoodahaa wa yu'minuuna waxay rumaynayaan ahlu sunne biannahunna xaasaskii nebiga ayagu aswaajuhu nebiga xaasaskii inay yihiin fil aakhirati aakhira dhexdeeda khusuusan weliba waxaan ku sii jirin khadiijatu khadiija ayaan ku sii jirin khadiija ayadu kumaba sii jirtaba umu akhari awlaadihi caruurtiisa badankooda hooyadii dhashay wa awalu man aamana ruurumeeya ruuxii ugu horreeyey bihi nebiga ayay ahayd oo wacaadadahu cudud iyo garab ugu noqday calaa amrihi nabiga taladiisa sala allahu caleyh wasalam wa kaana waxaa u sugno kaana waxaa u ahaaday lahaa ayada minhu nebiga xaggiisa almansilatu boos alcaaliyatu ee sarraysa darajo sarraysa malku jibriil baa inta u yimid nebiga buu wuxuu yidhi khadiijo igu salaan ilaahay baan fariin uga sidaayoo soo salaamaya khadiijo waa fariin ka timid allah waxaa wada malku jibriil waxaa loo keenayaa nebi moxamed sal alla alay wasalam waxay ku socotaa khadiijo ilaahay baa ku soo salaamayey iga gaarsiiyey farriintaas aniguna ilaahay baan ka keenay anigana igu salaan wuxood intaa weheliye buu yidhi fariin labaad buu ilaahay ugu soo dhiibo salaanta ka madax bannaanoo waxaad ugu bishaaraysaa guri jannadiisa jannada dhexdeeda ku yaalla oo aan qaylo iyo sawaxan iyo daal midna lahayn ilaahay inuu ugu bishaarayo iska leedahay waxay culimmadu yidhaahdaan markuu nebigu maalinkii o dhan soo daalo dacwada iyo nashaadkeeda iyo waxsheegidda iyo jihaadka iyo nolol maalmeedka iyo leanna horey baan u sheegnay nebigu isagoo nebi ah dhan aabbe ilma korinayuu ahaa oo dhan zawj xil saaran yahay oo aswaajiisii waxa weyaan masaariiftooda iyo biilkooda iyo noloshooda u taagan buu ahaa oo dhan wuxuu ahaa waxa weye nebi fariinta ilaahay gudbinaya halgamayo oo dagaalamaya dacwadii dadka gaarsiinahaya oo dhan wuxuu ahaa qof dadkii la shaqaynaya ee markay shaqa timaadaan lahayn idinku shaqeeya marka aab buu ahaa waalid buu ahaa zawj buu ahaa marka markuu gurigeeda yimaado bay waxay ka ilaalin jirtay wax kasta oo qalbigiisa waxyeela sala allahu alayhi wasalam wax kasta oo qalbigiisa waxyeela waxay ka qayb qaadan jirtay suu nebigu u nasan lahaa oo u daaltiran lahaa ilaahay abaalkeeda wuxuu ka dhigay guri inay jannada ku hesho aan wax daala lahayn oo lagu daalaynin wax qaylaana aan lahayn oo ma lagu daalaya jannada ka jira maya laakiin waa bishaare khaasoo ayada loo diray ayib wasidiiqatu iyo wasidiiqatu runbadantii bintu sidiiqi runbadane gabadhiisa ahayd allatii taasoo qaala uu yidhi fiihaa dhexdeeda annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama fadlu caa-ishata caa-isha fadligeeda calannisaa'i haweenka ay ka fadli badan tahay nebiga yaa dadka u jeceshaaliisu iyo caa-ishu saaliiriyaa ugu jeceshahay ragga ka waran siyo aabbaheed baan ugu jeclahay ah, aabbaheed ninku waa laga yaabaa reero badan haduu leeyahay inuu mid si gooniya u jecel yahay waxaana jira wax ragga awooddooda ah iyo wax awooddooda ka baxsan waxa awooddooda ah oo ka tagaan ay ku dambaabayaan xaasaskaa badan ay qabaan inay u cadaalad sameeyaan masaariiftooda iyo meherkooda siiyaano baarinimada iyo samafalka iyo macruufkay kula dhaqmayaan iyo waa waajibaad saaran laakiin jacaylka qalbiga ah tidee teebuu dhankeeda qalbigeedu u badan yahay qalbigiisu u badan yahay howluu maamuli kara maaha laga yaaba mid gooni inay usoo dhawaysato u daryeesho ugu fiican tahay baariyad ugu tahay ama isaga raqabadiisa iyo jacaylkiisa si gooniya wax u fulinaya uu ku arkooday taasaa laga yaab si gooni inuu jecel yahay xataa culammadu waxay ka hadlaan mid uu si gooniya u jecel yahay habeen habeen kasta markuu yimaado haduu xiriir gogoleed la sameeyo sababtoo ah markuu arkaba u u midna markuu u tagaba laga yaaba inay xoogaa waxsi ka noqdaanba uusan dihaal iyo waxba gelinba ma dembi baa kusoo gaarayay wax dembiga kusoo gaari maayo leeyihi sababtoo wax gaabin xaggiisa ma aha dareenkiisa shahwo asagu ma maamuli karo midna markuu arkaa waxaa laga yaabaa inuu waxa weeyaan raqba iyo jacayl u qaado u galmoodo midna markuu arkaa waxaa laga yaaba inaysan ayadu dee isnaashnaashin oo ninkeedii isu qurxin oo waxa weyan aysan soo kasban oo shaqaysanoo barkinta inuu waxa weyaan hore ka taga laga iska seexdaba usan dembi ka gelinba awooddiisa marka ma aha awoodiisa ma aha ayib marka xaasaskiisa wuu kala jeclaan karaa hadii la weydiiyo la yidhaahdo yaad ugu jeceshahay dee haddaan dhib ka soo gaara nabigu waa sheegay sal alay wasalame heblaayaan ugu jecla wuu ohan karaa nin odayo waxaan garanayaa laba islaamood buu qabi jiro labadaba aaminaa la ohan jiray labadaba waxa wey haddana aamina maxamed mid walba la ohan jiray habeenkii dambaa la yidhi ayagoo meesha fadhiyay xaasaskaaga wuxuu yidhi aamina allah u naxariisto saaliya aamineesuyo aamine maxamed saaliya maxamedee intaa wixii ka dambaysa wuu fahma marka in shirqool loo lala maagan yahay dantiina raacda buu ku yidhi marka dantiina raacda buu ku yidhi marka wuu sheegi karaa ninku haddaan fasaad ka dhalanaynin xaasaskaaga yaad ugu jece dadka yaad ugu jecesho dadku dhan baa la weydiiyey caayishaan ugu jeclo nebigu sal alay waslam xataa xaasaskiisu way dareensanaayeen hawshaas ayada ah ka fadli thariidi sida waxaa weeyaan hariidka sabaayada ama jabaatigoo kaleeto hilibka lagu daray oo la isku qooshay weeye oo la isku jarjaro aada u macaan fiicnaanta uu ka fiican yahay calaa saa'iri tacaami cuntooyinka intooda kaleeto wayatabara-uuna ahlusunna waxay bari ka yihiin oo bannaanka ka yihiin alrawaafida qolyaha min dariiqati rawaafidi qolyaha raafidada loo yaqaano waddadooda aladiina kuwaasoo yubqiduuna nicib asaxaabata saxaabada nebiga sal lla alay waslam qolyo shiicada ka mid oo rawaafid loo yaqaano raafido oo ahlu sunnaha aada u khilaafsan khilaafka ahlu sunnuhu inay khilaafaanna waxaa keeno ahlu sunnuhu kuwaa nibcaadaan kuwaana saxaabada nebiga maaro looga waayo ay nicib yihiin kow wayasubuuna way caayayaan hum saxaabada raafidadu saxaabada nebiga caayayaan qolyaha ayaga ah ahlu sunnuhu beri bay ka yihiin waa nicib yihiin kow waa midda labaade iyo wa dariiqati nawaasibi qolyaha nawaasibta loo yaqaano oo maxayi kuwaasi alladiina kuwaasoo yu-duuna dhibaya ahla albeyti ahlu beytka rasuulka sala allahu calayhi wasalama biqowlin oraah bay ku dhibayaan aw camalin ama camal bay ku dhibayaan halkan wuxuu sheegay musanifku ahlu sunna laba qolo dhexdhexaad inay ka yihiin labadaa qolo oo ku imtixaaman saxaabadii nebiga iyo ahlu beytka rasuulka qolya waa raafido saxaabadii nabiga ayay ku xadgudbayaan oo mar waa caayayaan marna waa necib yihiin labadaa tilmaamoodba waa leeyihiin qolyaha nawaasibtaana aalu beytka rasuulka ayay si gooni u weliba khaasatan cali iyo wixii ka farcamay ayay gooni u necib yihiin waxaana la tilmaamaa qolyaha raafidada aha waxay jecel yihiinoo quluwi ku sameeyaanoo heer nebinimo iyo gaarsiiye cali kuwaana kuwaasay ka soo horjeedaanoo kuba xumaynayaan waxay leeyihiin caliga kuwaasu jecel yihiin laftirkiisa ayayba daaqada kala baxeenba nacaybay u qabaan iyo dhibitaan ay dhibayaan ficil iyo qowlba labadaa qolaba ahlu sunnuhu dhexdhexaad bay ka yihiin oo saxaabada nebiga ma caayaan mana nibca way ammaanaan wayna jecel yihiin aalubeytka rasuulkana ma dhibaane weli iyo saaxiib iyo xigtay ka dhigtaanoo way soo dhowaystaan ahlusunna marka dariiqadaas dhexdhexaadka ah ayaa lagu yaqaanaa wayatabara ahlu sunna way ka bari noqonayaan min dariiqati rawaafidi qolyaha raafidooyinka raafidada loo yaqaano aladiina kuwaasoo yubqiduuna nicib asaxaabata saxaabada oo wayasubuuna caayaya hum saxaabada iyo wa dariiqati nawaasibi qolyaha nawaasibtaho cali nicib aladiina kuwaasoo yu-duuna dhibaya ahla albeyti ahlu beytka rasuulka biqowlin oraahbay ku dhibayaan ow camalin ama camal wa yumsikuuna ahlu sunnuhu waxay ka joogsanayaan oo ka istaagayaan oo aysan ku dhiiranayn camaa wixii shajara dhex maray bayna asaxaabati saxaabada dhexdooda wixii ka dhex dhacay ee fitan ahaa ee dagaalla dhex maray dagaallada noocaasa wixii ka dhacay ahlu sunnuhu waxa weya way ka istaagayaan wa yaquuluuna ahlu sunna waxay leeyihiin inna haadihi tan al aathaara ee axaadiista iyo akhbaarta ah almarwiyata ee la wariyey fii masaawiihim saxaabada xumahooda xalay ku saabsan tahayoo axaadiis waxaa jirta shiicada iyo raafidada qaar ka mida ah iyo intay ururiyeen ay leeyihiin axaadiistana waxay ku tusinaysaa saxaabadu dad fiican inaysan ahayn axaadiista noocaasoo qolyahaasu warinayaan oo laga fahmahayo ama ka muuqato ay ka muuqato in saxaabadu cambaaraysan yihiin minhaa waxaa ka mid ah maa shay huwa asaguba kadibun been ah halkaa saasaa saxa kaadibun baa ii qoran ah, minhaa aahaarta waxaa ka mid a maa shay huwa asagu kadibun been ah kow wa minhaa waxaa ka mid a axaadiistaas maa shay qad ziida lagu ziyaadiyey fiihi dhexdiisa wax lagu daray oo wa nuqisa wax laga dhimay oo waquyira la dooriyoo la bedelay can wejhii sidii uu ku socday xadiidka laga bedelay ahlusunna waxay leeyihiin axaadiistan raafidoy aad keenteen oo saxaabada nebiga aad ku caayaysaan saddex mid un weeyaan wax beena inay yihiin oo aan salya raad lahayn kow labo inay yihiin axaadiidtu asalkiisu xadiidku uu sax yahay laakiin intaan idinku aad ku darteen oo ziyaado aad keensateen ah ama xadiidku asalkiisu uu sax yahay laakiin qeybtii ammaanta saxaabadahayd aad ka jarteen in idinku jeebkiinaan aad ku darsateen waxaana la sheegaa ummad adduunka dushiisa saaran oo raafidada ka been badan lama arko diin ahaan bayba u aaminsan yihiin barra in la been abuurtaba in been lala yimaadayba kanta dunya dhigtaanoo diin ka dhiganayaanba yaa la tilmaamaa ayib waasaxiixu sida fiyow oo saxda ah oo minhu xadiidkaa xaggii ka ahaaday hum ayagu fiihi dhex wasaxiixu inta ansaxday oo minhu akhbaartaa ka midana wixii axaadiistaa ka mid a aad sheegteen oo ansaxayna oo minhu axaadiista ka midana hum ayagu fiihi waa hum waa saxaabada saxaabadu fiihi xadiidka dhexdiisa macduuruuna kuwa loo cudurdaaraya wiy see loogu cudurdaarayaa imaa mujtahiduuna inay yihiin dad dadaalay oo musiibuuna xaqii asiibay oo see inta dadaalay haddana xaqii waafaqay wa imaa mujtahiduuna iyo inay yihiin kuwa dadaalay mukhti'uuna ee gafay qofku hadduu aqoon leeyahay masale ijtihaad ka furmana uu ku dadaalo sidii saxda ahaydna uu waafaqo laba ajar buu helaya laba ajar buu helaya ajarkii dadaalka iyo ajarkii uu waafaqay hadduu dadaalo isagoy diiniyan ka tahay aqoonteedana uu leeyahay si saxana uu raadiyo ujeeddo saxana uu ka leeyahay kabacdina markuu dadaalay kabacdi dadaalkiisii meelaan sax ahayn uu kula kufay ayadana ajar buu ka helaya bal u fiirso waa qof dadaalay laakiin dadaalkiisii meesha uu la maray meel sax ma ah ayada laftirkeedu ajar ka helaya oo muxuu ajar ku helaya inay masaladaani diinka ahayd uu ku dadaalay marka labadaasay udhexeeyeen qof mujtahid oo dadaalay oo sidii saxda ahayd waafaqo laba ajar helaya iyo qof mujtahid oo dadaalay oo khalad ku dhacay laakiin asaga ajar loo qorayo mujtahiduuna muqtiuun marka axaadiista raafidadu ay deliishadaan oo ay waxay ku tusinayaan saxaabadu xumahooday ku tusinayaan waxaa leeyahay axaadiistan ama idinkaa wax ku darsaday ama waysan ansixin ama idinkaa wax ka nusqaamiyey wixii aad keenteen oo sugan oo saxiixana haddii khaladkaan saxaabada qaar ka mida uu ka dhacay mujtahiduun dadaalay bay ahaayeenoo sidaanay tadayun ka ahayd waxay ku waafaqeen laba ajar bay ka helayaan waxay ku garamareen xaqana hal ajar bay ka helayaan ilaahayna dembigooda waa u dhaafaya maxaad ku ceebaynaysaa marka wahum ayaga ahlu sunne maca dalika sidaa iyadoo ay jirto ayadoo ay dareensan yihiin saxaabadii intay masaa'il qaarkood ku dadaaleen in khata' ka yimid laa yactaqiduuna ma aaminsana anna kulla waaxidin mid kasta oo min asaxaabati saxaabada ka mid ah macsuumun mid laga ilaashay inuu yahay can kabaa'iri اlifmi dunuubta kuwada waaweyn iyo wasaqaa'irihii kuwada kiisa yarkaaba dembiga kiisa weyn iyo kiisa yarba can kabaa'ir limi dembiga kiisa weyn iyo iyo wasaqaa'irihii kuwiisa yararkaaba bal yajuusu waxaa bannaan calayhim saxaabada dushooda addunuubu dunuub inay galaan oo khalad ka dhaca way bannaan tahay filjumlati duuduub ahaan walahum ayaga laakiin waxaa u sugnaaday min asawaabiqi horumaridda ay xaqa u hormareen xaggeeda iyo walfadaa'ili fadaaisha ay leeyihiin iyo wanaagga ay la yimaadeen maa shay yuujibu waajibsanayo oo keensanaya maqfirata maa shay dhaafidi yasduru kasoo fulaya minhum ayaga in sadara waaba hadduu kasoo fule xataa innahum ayaga waa saxaabada yukfaru waxaa loo dhaafayaa lahum ayaga asayi'aati xumaha xaggooda maa shay laa yukfaru aan loo dhaafaynin liman dadka bacdahum ayaga ka dambeeya lianna lahum saxaabada waxaa u sugnaaday min alxasanaati ajarada iyo xasanaadka xaggooda xaaluu ka ahaaday allatii taasoo tamxuu tirtiraysa asayi-aati xumaha maa shay laysa uu aan u ahaanin liman dadkii bacdahum ayaga ka dambeeyey musanifku masle muhimu halkaan ka hadlaya wuxuu tilmaamay saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam dad wanaagsan inay yihiin raafidada waddadooda ahlu sunnuhu ay khilaafeen nawaasibta waddadooda ahlu sunnuhu ay khilaafsan yihiin saxaabada nebiga milge iyo maamuus iyo wanaag iyo maxabiya jacayl ay u hayaan ayadoo ay sidaa tahay ahlu sunnuhu waxay qabaan saxaabadu nebiyaal ma ahayn dad caadi ah oo bani aadam ah oo khaladku uu ka dhaca ayay ahaayeen intaa ma la fahmo qur-aanka kariimka ah ilaahay wuxuu ku sheegay dad mutaqiin la yidhahda tilmaamo ay leeyihiin dadka ayagaa abaalkoodana ilaahay wuu sheego wuxuu ku sheegay wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin halkii qofoo ayaga ka midaba waxaa loo diyaariyey janno ballarkeedu uu dhan yahay samaawaadka iyo dhulalkoo la isku daray halkii qofba intaasu leeyihi tilmaamay leeyihiin marka dadkaasi tilmaamahaasi labay u qaybsamaan wanaag ay sameeyeen iyo xumo ay ku dhaceen oo ka toobad keeneen aladiina yunfiquuna fi saraa'i wdaraa'i wlkaadimina alkayda wlcaafiina can innaas wallahu yuxibu so ma waxay leeyihiin infaaq inay wax bixiyaan cilmigay bixiyaan coodka dhaqaalahay bixiyaan ilaahay meeluu raali ka yahay wax ku bixinayaan wlkaadimina alkayda waxay qarsanayaan caradooda wlcaafiina can innaas alimaamu raasi aayaddaa markuu fasirayu wuxuu leeyahay qof bani aadam ah inaad ixsaan iyo samo u samaysid laba mid unbay ku imaan kartaabi labadee wax wanaaga oo wax u taraya inaad ku biirisoo siisid iyo wax dhib ku ah oo asaga shakhsiyaddiisa dhib ku ah inaad ka qabato ka celisi waxa wanaagiisa waxa weeye aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa ayagoo murugaysan ayagoo fuqara ah ayagoon far ayagoo si wax ka yihiin ayay wax bixinayaan marka inay dadkii wax siiyaan dadkay wax ugu tarayaana waa nacfi wixii dadka dhib ku ahaa inay ka hayaanna laba midunbuu ka imaanaya dhib adduunyo iyo dhib aakharo wixii dhib adduunyaahoy dadku kuu geysteen walkaadimiina alkayda qofkii intuu kaa xanaajiyo oo ku xumeeyey oo ku halleeyey oo ehelnimadii iyo qaraabanimadii iyo islaamnimadiiba meel kaaga dhacay ayaad waxaagii liqday marka waaba liqdayba walkaadimiina alkayd qowl ahaanna u tusin maysid oo odhan mayse waa ku nibca ninka ayaantii saa sameeyey sooma ficil ahaanna markuu kaa yimaado xataa kaa dareemi maayo marxabo iyo waxaad u muujinaysaa soo dhoweyn marka waa dhib aad ka haysatay adugu waa adduunyo aakhare markii la tago wal caafina caninaas weeyaanoo dee qofkii adduunkan kugu dhibay haddaadan cafin aakharaad kaga goosanaysa soomaha somaynaan soo marin in la kala argudanayo waxaa ka mid a ah dadkaa tilmaamaha ay leeyihiin adiga dhib laguu geystay walaalka muslimu inuu aakhare jidka siraad iyo qiyaamo ugu ceeboobo yaad iska ilaalinaysaayo dadkii dhibka kuu geystay waa ad uga cafinaysa walcaafiina can markaasuu ilah yidhi wallahu yuxibu lmuxsiniin kulli kuwii wax afiyey iyo kuwii wax bixiyey iyo kulligood waa muxsiniin ilahina waa jecelyihi aayadda maxaa ku xiga wاladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha waxaa la tirinayaa waa tilmaamo ay leeyihiin dad mutaqiin ah oo ilaahay uu ku magacaabay taqwo jannada loo diyaariyana halkii qof cerka iyo dhulku intuu leegyahay oo kaleeta ah waxaa waa dad markay fuxshi ku dhacaan oo khalad ka dhaco ama dulmi ay galaan oo naftooda dulmi ka galaan ilahay bay xasuusanayaan fastakfaruu lidunuubihim ilahu noo dambi dhaafin ilahu khalad baa iga dhacay walam yusiruu calaa maa facaluu wixii ay sameeyeenna ku madax adaygi maayaan oo kusii dheganaan maayaan oo odhan maayaan maya waa isdhiibayaan ilaahu waan isdhiibay marka halkaa waxaad ogaatay qofku asagoo wanaagsan oo ol awliye ilaahay ah, oo mutaqi ah oo saxaabi ah macnaheedu maaha inuu macsuum yaho aan dembi iyo khalad ka dhicin midna saxaabadii nebiga qaar kamid mid ah a ah nebiga u imaanayey markaasay lahaayeen waa zinaysan xadka nooga soo garan maysa markaasaa xadka ka ogay sal alla alay wasalam saxaabadii qaar ka mid a nebiga u oo loo keenayey gacantaa laga goynayey waxay xadeenba gacanta looga goynayey saxaabadii nebiga qaar ka mid a loo keenayay nebiga sal alla alay oo khalad dhacay oo khamro cabay markaasaa nebigu laha sala allahu hala jeedlo saxaabadii nabiga qaar ka mid oo inta diriray oo isqaniinay yaa nabiga loo keenay mid mid inta qaniinay dhab oo leeyahay waxaa weeye balaadimay islama gaari intuu gacanta ka qaniinay buu gacantii ka dhistay markaas elkihiisi raacay markaasu isii magtaydii weligaa ninkayn adg ma aragt war adeer qaniinay gacantayda un baan kaa fuqsaday ilkaha ayaga ay soo raacae markaasu may magtaydii baan kaa rabaa nebigaa la isula tega markaasuu si ratibaad u cunaysaa walaalkaa miya markaas haddana ma rabtaa waxba ma lihida socoo kuy nabig sal alay slam wax mago aad leedahay lama arka waa saxaabada nebiga wax waxaasoo dhan ka dhacayaana garo macnaheedu marka maaha saxaabadu ma khaldamaan oo waa macsuum oo wax khaladu kama dhaca macnaheedu maaha laakiin khaladkii ka dhacayna waa ka noqdaan waxay kaloo leeyihiin waxyaale ilahay khaladkaaba uu ku tirtiraba musanifku marka wuxuu yidhi wahum ayagu waa ahlu sunne maca daalika arrinka ayaday jirto oy leeyihiin saxaabadii nebigu waa dadaaleen oo mujtahidiin bay ahaayeen ama mukhti'iin bay ahaayeen qaarkood baa masale inta ku ijtihaaday ku gafay ama musiibiin bay labadaasay udhexeeyaan ijtihaadkoodu laa yactaqiduuna ahlu sunna ma aaminsana anna kulla waaxidin mid kasta oo min asaxaabati saxaabada ka mid a ah fardi fardi iyo qof qof macsuumun mid laga ilaashay inuu yahay can kabaa'iri dunuubi dunuubta kuwada waaweyn can kabaa'ir alithmi dembiga kiisa waaweyn iyo wa saqaa'irihi kiisa yaryarkaa bal yajuusu waxaa bannaan calayhim dushooda addunuubu dunuubta inay ku dhacaan filjumlati guud ahaan duuduub ahaan saxaabada nebiga khaladku waa ka dhici karaa qof qof walahum laakiin waxaa u waxyaalaha dadku markay dunuubta galaan ilaahay dunuubta ku dhaafo hadda ka hor baan wax ka tilmaana waxaa jira saddex waxyaalood oo anhaar loo yaqaano webiyaal waxyaalihii ilaahay dunuubta uu ku dhaafiyo hadda kahor aan muxaadarada ka qabanay baan ku tilmaanay oo ilaahay adduunyada dadka uu wax kaga dhaafo kaga dhaqo dunuubta waxaa ka mid ah toobadkeen inaad toobad keento ilaahay wax kaaga dhaqo waxaa ka mid ah dhib kugu dhacay oo kugu habsaday ilaahay dembiga inuu kaaga dhaqo waxaa ka mid ah dhibkan iyo khaladkan iyo dembigan aad gashay waxaa feer socda xasanaad badan oo aad leedaho wanaag badana salaad baad tukatay badan qur-aan badan baad akhrisay soon badan baad soontay sadaqo badan baad sadaqaysatay xaj baad xajiday xasanaad badan baad leedahay xasanaadkaagibaa marka intay u yimaadaan sayi-aadkaagii ayay maxwi ku samaynayaan oo tirtirayaan marka saxaabada nebigu waxay lahaayeen waxyaalo badan oo ilaahay dunuubta uu kaga dhaafo dadka muslimiinta oo ma leeyihin way leeyihiin dadka muslimiintahay oo abwaabta dunuubta lagu dhaafo ilaahay baa u fuday laakiin saabiqiyay leeyihiin ay kusii horeeyaan saxaabadu walahum saxaabada waxaa u sugnaaday min asawaabiqi waxyaalaha lagu hormara waxaa ka mid a iyo walfadaa'ili dheeraadka maa shay yuujibu waajibsanaya maqfirata maa shay dhaafida yasduru kasoo fulaya minhum ayaga in sadaraw hadduu kasoo fulo xataa inahum ayaga yuqfaru waa loo dhaafayaa lahum ayaga asayi'aati xumaha maa shay laa yuqfaru aan loo dhaafayn liman dadka bacdahum ka dambeeyey lianna lahum saxaabada waxaa u sugnaaday min alxasanaati xasanaadka xaggooda iyo wanaagyaha xaaluu ka ahaaday allatii taasoo tamxuu tirtiraysa asayi'aati xumaha maa shay baa u sugnaaday laysa aan u sugnaan liman dadkii bacdahum ayaga ka dambeeyey waqad thabata wuu sugnaaday waxaa sugnaaday biqowli rasuulilaahi rasuulkii alla hadalkii iyo oraahdiina ku sugnaaday sala allahu calayhi wasalama annahum saxaabadu khayrulquruuni ummadaha kuwa ugu khayr badan inay yihiin qarni qarniga waa hal boqolkii sanaba waa qarni marka quruunta iyo taariikhda iyo xilliyada lasoo maray saxaabada nebiga ayaa ugu khayrka badnay sal alla alay wasalam khayrunaasi qarni baa xadiis kusoo aroora wa anna almudda halka mud halka koombo oo raashinka ah oo min axadihim ayaga midka xaggo eh, min axadihim mid adiga ka mida ah xaggii ka ahaaba u sadaqaystay idaa goortii tasadaqa uu sadaqaystay bihi asaga kaana wuxuu ahaanayaa afdalo wax ka fadli badan min jabali uxudin buurta uxud wax la eeg oo dahaban dahab oo miman dadka xaggooda ka haday bacdahum ayaga ka dambeeya qof aynagahu maanta jooga buurta uxud wax la eeg oo dahaba ah hadduu sadaqaysto iyo saxaabigu koombada raashinkaha uu sadaqaystay waxaa fadli badan koombada raashinkaha buurtaa waxa leewa inuu sadaqaysana ka fadli badan uma idaa kaana hadduu yahay qad sadara miduu kasoo fulay min axadihim midkoo denbu dembi mid ayaga ka mid a ah hadduu dembi ka dhacay fa yakuunu wuxuu ahaanayaa qad taaba mid ka toobad keenay minhu dembigii kow ow ataa ama uu la yimid bixasanaatin wanaagyaal wanaagyaalkaasoo tamxuu tirtiraysa hu dembigii waa labo ow gufira ama waa loo dhaafay lahu asaga bifadli saabiqatii horumaridiisa uu islaamnimada iyo rumaynta nebi maxamed uu rumeeyey u hormaray fadligeedaa loogu dhaafaya waa saddex ow bishafaacati muxamadin nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam ergadiisaa loogu dhaafayaa alladii kaasoo hum ayagu alladii rasuul muxamedkaasoo hum ayagu axaqu nnaasi dadka kuwa ugu mudnaansha badan ay yihiin bishafaacatihi nebiga ergadiisa sal alla alayhi wasalam haddii la yihahda nebi maxamed shafaacadiisa ha la helo waa loo kala dhow yaha sidee loogu kala dhow yahay waa acmaasha iyo khayraadka iyo suxbada iyo halkaasaa loogu kala dhow yahay ayib ow ibtuliya ama waaba lagu imtixaamay bibalaa'in imtixaan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda baladaasoo fi dunyaa addunyada dhexdeeda ahaatay taasoo ku fira looga tirtiray bihi asaga canhu xaggiisa bihi baladaas canhu xaggiisa inta qodob oo ilaahay dembiga ku dhaafa fiiriya kow inuu ka toobad keenay labo waxba yuusan ka toobadkeenine ilaahay xasanaad badanoo ula yimi dunuubtii inuu ku tirtiray waa labo saddex saabiqyadiisii iyo hormaridduu hormaray iyo rumayntii nebi maxamed ilaahay dembiga inuu ugu dhaafay afar shafaacada nebi maxamed in dembiga loogu dhaafo shan ilaahay inuu adduunyada ku imtixaamay faqri iyo gaajo iyo xanuun iyo ibtilaa caruurta ka le-ata xaasko ka dhimata dhimasho iyo rafaad badan iyo dhaawac badan inuu soo maray oo ayada laftirkeeda dee dhibaatooyinka adduunka muuminku uu marayo waxyaalaha dunuubta lagu dhaafay ka mid taha xanuunka iyo qandhada ku qabataa dembigaa lagu dhaafaya intaas oo wejba ilaahay waa u fura fa idaa kaana hadduu yahay haadaa kani fi dunuubi dunuubtii dhexdeeda dunuubtii almuxaqaqati ee la hubsaday dambigii la hubsaday ee qofka saxaabiga ka dhacay intaasoo albaab oo dhaqda hadday u furan yihiin saxaabada fa keyfa sideebay ahaanayaan al umuuru arrimihii allatii taasoo kaanu ay ahaayeen fiihaa dhexdeeda mujtahidiina kuwa ku dadaalay arrin ay ku ijtihaadeen in asaabuu hadday asiibaan arrin baa dhacday waa arrin naasilaha cusub waa lagu ijtihaaday hadday asiibaan oo sidii saxda ahayd oo ilaahay sharcigiisa waafaqsanayd u asiibaan falahum ayaga waxaa u sugnaaday ajraani laba abaal wa in akhda'uu hadday gafaan ayagiyo dadaalay oo daacadnimo iyo aqoontiiba ilaahay isugu daro dadaalay falahum ayaga waxaa u sugnaaday ajrun abaal waaxidun ee keli ah akhda'uu way gafeen soo lama odhan akhda'uu way gafeen macnaheedu maaha aha dembi baa loo qorayaa ma way dadaaleen laakiin sidii saxda ahayd maysan waafaqin ayagoo waafaqeen ajar baa loo qoraya waalkhata'u dembiguna maqfuurun mid la dhaafay wey uma ina qadra qadarka iyo jaanta alladii kaasoo yunkaru lagu qoonsanayo lagu inkirayo min min ficli bacdihim saxaabada qaar ka mida waxa ka soo fulay oo lagu ee lagu waxa weeyaan eersaday oo lagu qoonsadoo lagu diidan yahay qaliilun wax yar weeye nasrun ee weliba aada u yar haddana maqfuurun lagu dhaafay fii janbi fadaa'ili lqowmi dadka waxa weye qowmka waa saxaabada qowmkaa fadaa'ishooda dhinaciisa ayaa lagu dhaafay iyo wa maxaasinihim wanaagooda waxaa lagu dhaafay min al iimaani rumayn bilaahi alla ay rumaysan yihiin iyo wa rasuulihi rasuulkii rumayntay rumaysan yihiin iyo waljihaadi dagaalanka ay dagaalameen fii sabiilihi alla jidki iyo walhijrati hijrada ay hijroodeen dar alle u hijroodeen oo maka ka soo oo madiine ay oo macaasida ka hijroodeen iyo wanusrati u gargaaridda ilaah iyo rasuulkiisiiyo diinta alle u gargaareen iyo walcilmi aqoontii annaafici ee waxtarka ahay iyo wal walcamali camalkii asaaliixi ee suubanaa intaas oo qodobba waa wax keenaya dembigii saxaabiga ka dhacay ee lagu qoonsaday inuu ilaahay ku tirtiro ku dhaaf dad ilaahay marka u doortay nebi moxamed inay la jaan qaadaan bay ahay sal alla alayh wasalam ilaahay baa sidaa u doortay waman ruuxii nadare eega fii siirati alqowmi saxaabada qowmka oo saxaabadu ula jeeda qolyaha ayaga ah qaab dhaqankooda iyo taariikh nololeedkooda taarikh nololeedkooda qofkii eega siiradu waa taarikh nololeedka qofka qofkii fiiriya bicilmin si aqoon ah ku fiiriya iyo wa basiiratin weliba aragti qododhe qodo dheer iyo wamaa shaygii manna uu ku galladaystay allaahu alla qofkii fiiriya calayhim dushooda bihi shaygaba oo min alfadaa'ili fadaa'il ah calima qofkaas wuxuu ogaanayaa yaqiinan si hubaal ah annahum saxaabada nebi maxamed khayru khalqi intuu allah khalqoo umay kuwa ugu khayrka badan inay yihiin bacda alambiyaai nebiyaasha gadaashooda sala allahu calayhim wasalam inta ilaahay abuuray ambiyada ilaahay ka gadaal saxaabada nebi maxamed baa ugu fadli badnay laa kaana ma ahaan walaa yakuunu mana ahaan doono midluhum saxaabada nebi maxamed oo kale sala allahu calayh wasalam wax saxaabada nebi maxamed la fadli ah horeyna looma arag hadda ka kabacdina ma la filayo wuxuu ka hadlayaa ibnu teymiya ahlu sunna saxaabada nebi maxamed mowqifkay ka qabaan wakaah dembigoodii waa la dhaafaya wixii khaladoo dhacay cid ka fadli badani ma i jirto nebi maxamed bay rumeeyeen diinta ilahi bay u gargaareen waa hijroodeen waa jihaadeen wakaas camal saalixay la yimaadeen cilmi naaficay la yimaadeen wa annahum ayaguna saxaabada nebigu asafwatu waa xulkii min quruuni haadihi tan ayadaa qarniyaasheedii al ummati ee ummadda ah allatii taasoo hiya iyaduba khayruulumami ummadaha midda ugu khayrka badayda wa akramuhaa ugu maamuus badana calallaahi alla dushi wuxuu leeyahay waxaa jiraad marka marar badan arkaysaa leeyahay waa xulka qaranka xul qaran ma taqaana xulka qaranku waa kuwaana marka asafwatu xulka weeye ummada nebi maxamed xulkeeda waa saxaabada nebi maxamed sal ly slm min quruuni haadihi ummati ummadda nebi moxamed taariikhdeeda qarniyaashii ay soo martay qarni kastoo la joogay waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu saxaabada nebi moxamed waa xulka ummadda nebi moxamed waa dhuuxii ummadda nebi moxamed sal alay wasalam ummadda nebi moxamedna waa khayruulumam ummadaha midda ugu khayrka badnayd weeye wa akramuuhaa cala allaahi ummadaha midda ugu maamuus badan weeye alla dushiisa oo ilaahay ugu jecel yahay kuntum khayra ummatin wa min usuuli ahli sunnati ahlusunna ee uma ina alqadara intaa yartaan ku celiyo qadarkii alladii kaasoo yunkaru lagu inkirayo min ficli bacdihim saxaabada qaar ka mida ah falkooda wax iyaga ka soo fulay oo dembi ah oo lagu inkirayaa qaliilun wax yar weeye nasrun ee weliba yar maqfuurun ee weliba lagu dhaafay fii janbi fadaa'ili lqowmi saxaabada fadaa'ishooda dhinacooda iyo wa maxaasinihim wanaagooda oo waa maxay min aliimaani kaasoo min aliimaani rumayna bilaahi alla la rumeeyo iyo wa rasuulihi rasuulkii iyo waljihaadi dagaalan fii sabiili ilahi jidka lagu dagaalamo iyo walhijrati hijrood oo laba u qaybsanto dee dal gaala inaad ka tagto mid muslin aadoo diintaada la fakatid iyo wixii ilaahay kaa xarimay inaad ka tagtid iyo wanusrati u gargaari diinta loo gargaara iyo walcilmi cilmigii annaafiya aqoontii annaafica ee waxtarka ahayd iyo walcamali camalkii asaalixi ee wanaagsanaa waman ruuxii nadara eega fii siirati lqowmi duulka ayaga ah taariikh nololeedkooda bicilminna ku eega qof hawarraacnimo u eegaya ma ah bicilmin iyo wa basiiratin aragti iyo wamaa shaygii manna uu ku galladaystay allahu alli calayhim saxaabada dushooda bihi asaga oo min alfadaa'ili waxyaalo wan wanaagsanoo fadaa'ila calima wuxuu ogaan qofkaasi yaqiinan si hubaal ah annahum saxaabadu khayru lkhalqi inta alla uu umay kan kuwa ugu khayr badan inay yihiin bacda alambiyaai nebiyaasha gadaashooda laa kaana horay uma ahaan walaa yakuunu mana ahaan doono midluhum ayagoo kale wa annahum saxaabaduna asafwatu xulki inay yihiin min quruuni haadihi lummati ummaddan muxamadiyada ah quruunteedii iyo xilliyadii ay soo martay inay ka yihiin xul allatii ummaddaasoo hiya iyadu khayru lumami ummadaha midda ugu khayrka badan wa akramuhaa midda ugu maamuus badana ummadaha calallaahi alla dushiisa wa min usuuli ahli sunnati ahli ahlusunna waljamaaca usuushooda waxaa ka mid ah ay khaaska la yihiin adtasdiiqu rumayn bikaraamaati alwliyaa'i owliyada ilaahay karaamooyinkooda iyo inay karaamooyin leeyihiin ay rumeeyaan iyo wamaa shayga yujri uu socodsiinaya allaahu alle calaa aydiihim gacmahooda dushooda uu socodsiinayo ku socodsiinayo oo min khawaariqi alcaadaati caadooyinka waxyaalaha jeexa ah oo fii anwaaci alculuumi aqoonta anwaacdeeda ka mida kow walmukaashafaati waxyaalo ilaahay uu fayday ah iyo wa anwaaci alqudrati awoodaha qaybo ka mid ah iyo wa ta'hiiraati saameynta ay leeyihiin oo kaleeto walma'huuri iyo walmauuri kii laga soo walmauuri kii lasoo iyo walma'huuri kii laga soo guuriyey can ilumami can saalifi lumami ummadihii horreeyey fii suurati lkahfi suuratu lkahfi dhexdeeda iyo wagayriha iyo wa can sadri haadihi tan ayadaa bilowgeedi alummati ee ummada ah min asaxaabati saxaabada xaggooda xalay ka hadeen iyo wataabiciina taabiciinta iyo wasaa'iri firaqi lummati firaqi lummati ummadda kooxaheeda dhammaantood wahiya ayaduna waa karaamaadkee mawjuudatun mid la helayo weeye fiihaa ummadda dhexdeeda ilaa qiyaam ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda laga gaaro waxaa isweydiin mudan caqiidaa laga hadlaya karaamaat ulawliyaa xaggey naga soo galeen karaamaat ulawliyaa waxay naga soo galeen dad diidan baa jiro oo wax karaamo la yidhahda ma jiraan kow iyo qolyo si xun u adeegsadayoo saaxirka iyo kaahinka iyo falalowga iyo kuwa mingiska tuma kulligood u haysta inay yihiin karaamaat ulawliyaa oo qofka sixirka samaynaya oo dadka indhasaracaadka ku ridaya hebel waa waliyullaahi buu leeyahy marka labadaa qolo oo qolana ay beeniyeen qolona si xun ay ugu dabagadoontay oo meel xun u adeegsadeen ahlu sunna waa u dhexeeyaano waxay leeyihiin awliyadu karaamooyin inay leeyihiin waa aaminsan yihiin ahlu sunna usushooday ka mid tahay ayib laakiin waxaad ogaataa qofka weliga loo yaqaano maryo gooniyahoo muslimiinta uu kaga socan yahay horta ma jiraan qabso si gooniyo u egyahay oo muslimiinta kaga socan yahayna ma jirtee qabso si uu u xirto ama si gooniyo u labisto ama dhar gooniyo uu xirto ama midab gooniyo uu leeyahay ama masaajid gooniyo uu ku tukado ama koox gooniyo leeyahay heblo keliya ah waxa weeyaan firqooyinka maanta jira awliye kuwa kalena awliye ma aha leeyahay midna ma jirto qur-aanku wuxuu sheegay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ragna way noqon karaan dumarkana soomaalida bal u fiirso ragga ay ragga keliya ku sheegaan karaamaatulawliyaa weligeen maaratan islaan la booqanayo oo leeyahay waxa eeda loo barwardiiqaya marmar baa laga yaaba ambaysitiye xoogaa inay waxa weyaan ku agbirirsiiyaan laakiin baasho rag bay u xihan tahayba maanta o dhan sheekh hebel xagkiisa aad sheekh hebelkiisa aad sheekh hebel war haweenkii xaggee aadeen aygu awliya malama ilahay ma yaqaanaan miya xuquuqdii haweenka halkaa qolyahaas waa ku maqanta qolyaha haweenka meelaha xuquuqda ka raadsada halkaa waxbaa ka maqan haka raadsade si sharcigana haku raadsaday marka weliga ilaahay taqwana waa leeyahay waa ruux ilaahay ka baqa kow iimaanna waa leeyahy khalaas wakhti kastaa la helayaa kala duwan dadka ahlu qur waa laga heli qolyaha muxadisiinta waa laga heli qolyaha fuqahada waa laga heli caamada muslimiinta waa laga heli kuwaan aqoonba lahayn oo iska ganacsataha laga helaya waxaa dhici karta mid ganacsataa ah oo shantiisa salaadood tukada adoo kitaabka akhrinaya oo qur-aanka intaasoo jallaad akhriya inuu ilaahay kaaga dhawaasho badan yahay kaana karaamo badan yahay waa dhici karta inaad marka adigu ismahadisid ah, nin baa laga sheega badanaa nin zindiiq oo khamiis qaba ah, nin zindiiq ah oo in ilaah rasuulkiisa midna aaminsanayn oo khamiis khamiis kama dhigna mar haddaad gashatid shaabad kugu dheggan inay tahay inaad weli ilaahay tahay haddaad surweel iyo shaati qaadatidna inaad gaal tahay oodna weli ahayn shuqul hawshu saas ma ah waxaas wax ku miisaantay waa khalad wax wax lagu miisaamaa aliimaan wataqwa aliimaan wataqwa inaad ilaahay rumaysan tahay diintaada aaminsan tahay ruux ilaahay ka baqan aad tahay macnaheedu ma aha qofka karaamooyinka yeelanaya dembi male macnaheedu maaha waa khalad arrinkaas asagoo karaamooyin leh baa dembi ka dhici kara khalad baa ka dhici kara saxaabada nebigu soo karaamooyin ma lahayn abuubakar baa islaan uur uur leh ka dardaarmay wuxuu leeyahay caaishoy islaantaa gabar bay ii dhali doontaaye gabadhaa ay dhasha aabba ka warqabaa kaala waa karaamo ilaahay uu dilaaciyey karaamo ilaahay uu dilaaciyey weeye cuntaa la cunayaa cuntadii abubakar iyo dad martiyaa cunahaya mar allaala markay gacanta qaadaanba intay qaadeen ka badan baa meesha ku jirta xaggee ka timid cuntadaah hay-adaha tirahdaan deeqday bixiyaan xataa meesha waqtigaas ma jirin laakiin ilaahay ka fiican baa jiro deeqda bixiya ilaahay ka fiican baa jiro waxa weeyaan ee karaamooyinka bixiya ilaahay ka fiican baa jiro qofkii adeeca maamuusoo karaameeya marka karaamooyinku daacada ilaahay baa lagu mutaystaa daacada ilaahay ayaa lagu mutaystaa hadal gooniyo ay leeyihiin iyo labis gooniyo ay leeyihiin iyo masjid gooniyo ay ku tukadaan iyo koox gooniyo ay uxirxiran tahay midna ma jirto macnaheedu ma aha weliga ilaahay khaladkama dhaco wuu ka dhacaa khaladku gafku waa ka dhici karaa se asbaabta ilaahay karaamooyinka uu ku siiyo mararka qaarkood waxaa imaan karta inuu qofkan ilaahay karaamada u siiyo xoogaa ilaahay inuu qofkan ka dareemay inuu xoogaa si yahay maskaxiyan wax si ka noqdeen oo dhib soo gaaray markaasuu ilaahay karaamooyin ku xoojinaya asagaa lagu dejinaya tabiit lagu samaynaya ama ilaahay uu ku karaamaynayo oo qofkan wanaag intuu la yimid wanaagiisa ilaahay karaamo uu ka muujiyey ayaduna waa suurtagal marka waxyaalo badan oo asbaab badan baa lagu hela karaamaatulawliya marka waa wax jira laakiin waxaa kale jira karaamaatulawliyaagay iyo waxa weeyaan sixir iyo shacwado iyo waxyaalo noocaasoo kaleetaha dadku ay kala saari la yihiin qayb badanoo ka mid a ayaa jira qofku markuu karaamooyin sheegto waxaa loo bandhigayaa kitaabka ilaahay imaamu shaafici baa wuxuu yidhi hawadaa qof duulaya bada dusheeda haddaan arko inuu owliye ilaah yahay u rumayn maayo ilaa camalka uu samaynayo aan u bandhiga kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga haddii hawada suu u duulahayo ad aragtay meel daran asagoo ka dhacay oo mingis tumanahaya dee waxaad ogaanaysaa wuxuu sheeganayaa balaayaa la shaqaysata haddii laakiin aad ogaato qof wanaagsan oo istiqaamo iyo toosnaan leh inuu yahay ilaahay waa u fududayn karaa inuu duulo wax lala yaabana maaha wax lala yaaba ma aha ilaahay inuu duulitaanka u fududeeyo ayib marka karaamaatulawliyaa waa wax jira waana qof kastoo ilaahay ka baqa diintiisana ilaashanaya khalaas diintiisana ilaashanaya rag buu leeyahay dumar buu leeyahay waa idin sheeg ganacsatuu leeyahay aqoon-yahan buu leeyahay ee dadka aqoonta ku takhasusay qoloba qayb baa laga yaba inay ku takhaseen ahluxadiid naxwadii tafsiirkii luqa waxaa weeyaan fiqigii ee culumtii qur-aanka qoloba meel bay ku takhasusay qolo walba waa laga helaya qolo walba waa laga helaya marka shaksi gooniyahoo duub gooniya bahasha u xirxiran tahay ninkii welinimo sheegtana indho gooniya ku fiirinahaya ama geeska gelinahaya lama arko baasha sixirka la isugu faantamo oo layiha hebel si karaamadiisi hebel ba ka karaamo batay oo la isugu faantamahayo oo isku barakicinahayo ma jirto nin odayaa maalin ii sheekeeyeyoo wadaadada soomaalidu ku aafaysan yihiin qayb qaar ka mid ah buu iga sheekeynayay marka wuxuu yidhi nin iska ahlu dariiqaahu ahaayo culummadii axkaam leydaha baa waxay yidhaahdeen inaanu kula doodnaan rabnaa isu keenkeenabu habeenkii markay yimaadeen oo meeshii uu joogay ay yimaadeen bay kulligood haween noqdeen bi raggii subaxii hadday yidhahaan kulligood waa naago yaab ama gaag baa nimanka ku dhacay culummada waa raggii axkaamleyda ahay manhaajka xambaarsanaa markaasay u tageen sheekhow ayagoo yaxyaxsan raalli ahow markaas mar damba u may u noqon mayna faarahaaga mar damba geli maylaali mar damba waad unoqonaysa may u noqon mayna allay naga nafasax alaabtay idinoo soo celi rag naga dhig meel dambe aad joogtid iyo masaa'il dambe o aan kaala niqaashaynana midna ma jirto waa fasaxantiina socda biadabna yeesha makaraama marka taas hebel baa waxa weyaan masale cilmiga kaala igala niqaash naag baan kaga dhigahayaa ama naagta nin ka dhigahayaa waxaasu karaamo ma aha waa sixir iyo balaayo adeegsanaya indhasaracaad weeyaan indhasaracaad weeye wa min usuuli ahli sunnati ahlu sunnaha usuushooda waxaa ka mid ah atasdiiqu rumayn bikaraamaati alwliyaa'i awliyada ilaahay karaamooyinkooda ay rumeeyaan cajiib baad u dhimanaysaa markaa saxaabada nebiga iyo karaamooyinka ilahay uu sii ad akhriday waad yaabi iyo wamaa waxa yujrii uu socodsiinaya allahu alle ala aydiihim gacmahooda ilahay baa gacmahooda wuxuu ku furaya waxyaalo badan oo min khawaariqi alcaadaati waxyaalaha caadooyinka dhaa ee jeexa oo wixii caadada ahayo dadku ay yaqaaneen oo dhaqanka u lahayeen wax ka yaabis ka yaabisaba ku keenaba oo jeexa fii anwaaci lculuumi culuumta anwaacdooda xalay ka mid tahay dhex iyo walmukaashafaati waxyaale ilaahay uu u faydo kashfi u samaynayo wax laga yaaba inaadan daraysnayn baa laga yaaba weliga ilahay inuu u furo iyo wa anwaaci alqudrati awoodda qaybo ka mid ah ilaahay inuu awood siiyo adiga aadan markaa kari karin iyo wa ta'hiiraati saamayn ilaahay uu karsiinaya subxaana wa tacaala saamayntan inuu shaygan saamayntaa yeesho iyo walma'huuri wixii laga soo guuriyey can saalifi lumami ummadihii hore fii suurati اlkahfi niman saddex saddex eh, waxay meel jiifeen maaqay jiifeen qolyahi asxaabulkahfi godka alaaa miatin siniin soo maa saddex boqol iyo sagaal sanay meel jiifeen ma dhiman midigtii bidixday isu rogahayaan caadi adiga haddaad soo agmartid mar allaala meeshay ku jiraan markaad aragtid bannaankaad ku dhacaysa waad cararaysa waad argagaxaysaaba saddex boqol iyo sagaal sano qof meel jiifayo soo toosay ka warran marka oo intaas ilahay nooleynaya xataa qoraxdu geesaha ka marayso aysan dhibaynin marka waa karaamaatul awliya ilaahay uu siiye wey ayib iyo wahayriha intaa waxaan ahayn wa can sadri haadihi اlummati ummaddan ayadaa bilowgeedii ayadana waa ku sugnaad waa laga soo guuriyey oo min asaxaabati saxaabada ah iyo wataabiciina taabiciinta iyo wa wasaa'iri firaqi اlummati ummada ummadda muslimiinta ah oo ummatulmuxamedka ah kooxaheeda dhammaantood ahluqur-aankii ahluxadiidkii ahlufiqigii ahlunaxwi kulli wahiya ayaduna mawjuudatun mid la helayo oo jirta weeye fiiha ummadda dhexdeeda karaamaatulawliya weli waa jiraan ma dhamaan hebel baa weli awliyada lagu khatima wax la yihahda ma jirto hebel ba oliyada lagu khatima ma jirto wa la yihahda ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada maalinkeedan laga gaaro waa jiraysa hawshaasi wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbi